wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin fucaylan ijcali hulaaثiya idaa sakartahu naxwu qudayin fii qadaa fucaycilun maca fucaycilin lima faaqa ka jacli dirhamin durayhima wmaa bihi limuntaha aljamci wusil bihi ilaa amhilati taskhiiri sil wajaa'izun tacwiidu yaa qabla daraf in kaana bacdu اlismi fiihi man xadaf waxaa'idun can ilqiyaasi kullu maa khalafa fi lbaabayni xukma ruusima litilwiya tashiiri min qabli caalam taaniiin ow madatihi lfatxun xatam kadaka maa madata afcaalin sabaq wamada sakraana wamaa bihi iltaxaq waalifu taaniii xayu mudda wataa'uhu munfasilayni cudda kada lmasiidu aakhiran linasabi wacajuzu lmudaafi waalmurakabi wahaakada ziyaadata faclaana min bacdi arbacin ka waqadir infisaala maa dalla calaa tafniyatin aw jamci tasxiixin jala waalifu ta'niihi dulqasri mataa zaada calaa arbacatin lan yahbutaa wa cinda tasqiiri xubaara khayiri bayna alxubayra fadri walxubayiri atasqiiru hada maxaluh ijcal yal ahulaaiya hulaasiga waxaad ka yeeshaa fucaylan fucayl ka yeel idaa sakhartahu marka aad tasqiirini naxwu qudayin weeye fii hadaa fii tasqiiri qadaa qadaa tasqiirinteeda xaal uu ku sugan yahay fucaycilun lafdigaa limaa shay ayuu u sugnaaday faaqa hulaasi ka kor noqday maca fucayciiliin fucaycilmicii xaal uu yahay ka jacli dirhamin dirhamka yeeriddii weeye durayhima laga yeelo musanifka raxmatullaahi calayhi jamcu tagsiir ayuu ka soo baxay taskhiir ayuu ku xijiyey wuu isu munaasabaynayaa axkaam badan ayaa ka dhexaysa sida taskhiirkaba aan ku arki doonno axkaam ayuu sheegi doonaayo wuxuu dhihi doonaa axkaamta tagsiirkiina wuu la wadaagaa taskhiir axkaam taskhiir uu leeyahayna xawaaluu ku samayni doonaayo wuxuu dhihi doonaa sida jamcu tagsiirkii aan soo marraa loo gelaya maadaama ay isu dhow yihiin munaasabad darteedu ugu daba sheegay waxaa kale ataksiiru wataskhiiru yaruddaani alashyaa ilaa usuulihaana waa qaacidu tagsiir iyo taskhiir mid walba mufradka asalkiisi bay u celiyaanoo wuxuu ahaan jiray ah sidaa ayuu ugu munaasabaynayaa taskhiir saddex wasan ayuu leeyahay oo keli ah qiyaas ahaan marka laga hadlayo ulaai haddii la taskhiirinayo fucaylun ayaa lagu taskhiirini hayru ulaai haddii la taskhiirinayaana fucaycil ama fucayciil ayaa lagu taskhiirini saddexdaa wasan ayuu leeyahay awalan <clears throat> kelimada la taskhiirinayaa afar shardi bay leedahay afar shardi kelimo laga hele ayaa la taskhiirin karaa afartaa shardi mid ka mid a ah haddii la waayo kelima lama taskhiirin karo afartaa shardi kelimadu waa inay ismi tahay ficli iyo xaraf midalo laba taskhiiriyo shardiga labaad mutawagilatun fii shibhi lxarfi waa inayan ahayn kelimada xaraf shabaheeda waa inuusan waa inayan ku fogaanin shardi labaad wey shardi saddexaad kelimada siiqatu taskhiir waa inay khaali ka tahay shardi afraad ismiga la taskhiirinaya musamihiisa mucadam waa inuusan ahayn asmaada alle iyo rususha asmaadooda iyo taskhiir kuma bannaano afartaa shardi ayaa la shardini shardiga u hore ismi waa inuu yahay waxa la taskhiirinayo ficli iyo xaraf midna laba taskhiiriyo alla ilaahay qolo kuufiyiin ka mida ayaa waxay taskhiiriyaan ficlu tacajub oo axsan yay uxaysin ku taskhiirinayaan sababkana waxa weeyaan ismi bay ku wadaanee ficli kuma wadaan waa kow shardiga u horay weeyaana waa inuu ismi yahay ismiga mutawaqinun fii shibhi lxarfi waa inuusan ahayn xaraf shabihi waa inuusan ku fogaanin waa inuusan xarafba shabihin oo mucrab yahay hadduu mabni yahayna binaha waa inuu gadaal oga yimi oo bina asli ah waa inuusan ahayn ayaa shardi ah oo kelimooyi asmaada mabniga ah binahoodana asal u yahay in la tashiiriyaa ma bannaano wuxuu keeni doonaa asmaa shaadnimo loo tashiiriyey mutawakilatun fii shibhi lixarfina isagaa keeni doonaa waa yahay ismiga haddii uu mabni yahay laakiin binaha caarid uu yahay waa la tashiirin karaa sida hamsata cashara oo kale iyo siiba weyhi iyo wixii la mid ah siiba weyhi waxaa binaha u keenay tarkiibka hamsata cashara waxaa binaha u keenay tarkiibka waa la tashiirin karaa ilaa tarkiibku caarid weeye mutawailatu fii shibi xarfina ma aha ismiga waa inuusan mutawaqilun fii shibi xarfi ahayn shardi labaad wey shardi saddexaad ismiga siiqatu taskhiir waa inuu khaali ka yahay he ismiga lafdigiisii baa siiqatu taskhiir ku yimid ku imaatinkaa laba wej buu noqon karaya ismiga waagi hore musaqar buu ahaan jiray laakiin nasiyan mansiyan buu noqday waa la halmaamay sida kumayt oo kale kumaytun khamradaa la yidhaahdaa faraska guduud iyo madow isugu jirana kumayt waa la yidhaahdaa kumaytin yazilulibdo can haali matnihi kamaa zallati safaau bilmutanazili waa annagii ku soo marnay mucallaqadii imrulqays kumayt lafdigan waagii hore tashiir buu ahaan jiray laakiin tashiirkiisii nasyan mansiyan buu noqday ismi caadi buu noqday lama tashiirin karo waayo siiqatu tashiir buuba ku yimide waxaa la mid ee ismiga siiqatu tashiir buu ku yimi imaatinkaana waa horuu musaqar ahaan jiray ma aha siiqadiisa asalkaaba sida ah sida haymana ismi mafcuul ka keen muhaymin buu noqonaya ismigiisa mafcuul ee saytara ismigiisa faacil musaytir buu noqonaya ismiga faacilaan u jeedaa haymana ismigiisa faacil muhaymin wey saytara iyo baytara iyo asmaadooda faacil waa mubayir iyo eh, musayir hee musayir iyo mubayir fucaycil buuba ku yimidee siiqadii taskhiirdaba kama suuroobo lafdiga musaqir ma aha laakiin siiqadii taskhiirku ku yimid lama taskhiirin karo waa inuu qaali ka yahay shardiga saddexaad weeye siiqatu taskhiir shardiga afraad ee u dambeeya ismi mucadam ah lama taskhiirin karo waayo taskhiirkan sideedaba qaradka iyo danta wax loo taskhiiriyaa waxaa ka mid ah taxqiir in wax la liidayo yaa ka mid ah ilaa shan qarad ayaa wax loo tasqiiriyaa shantaa qarad waxaa ka mid ah taxqiir in wax la liidayo dee mucadamna lama liidi karayo afartaa shardi ayaa loo shardiyaa ismiga la tasqiirinayo ismiga la tasqiirinayo ulaai iyo hayr u kala qaata ulaai haddii uu yahay fucaylun ayaa lagu tasqiirinayoo saddex shaqo ayaa laga qabanaya ismiga awalkaa loo godi taanigaa la fadxini aalidka yaa uu taskhiir ayaa la dhigay shaqo kale laga qaban maayo ismiga haddii uu ulaai yahay saddex shaqaad ka qabani awalkaad godi aanigaad fadxini aalidka yaa uu taskhiir ayaad dhigi raabicana waa xarfulicraabkiiba war kale ma jiro waayahay ulaai haddii uu ka badan yahay rubaaci haddii uu yahay afar shaqaad ka qabani afartaa shaqo waxa weeye awalkaad godi aanigaad fadxini aalidka yaa u taskhiira yaad dhigi raabica waad kasrini yada waxaa ka dambeeya waad kasrini oo fucaycilun ayaad ku taskhiirini rubaaci haddii uu ka badan yahay shaqo shanaad ayaa ku darsamiyoo qablal aakhirkaad ya dhigi ya'daasina laasim ma aha sida musanifka uu keeni doono ilaa mawaadic yar mooye oo fucayciil ayaad ku taskhiirini sida ayuu ujeedaa fucaylun sidaa in loo wasno taskhiirka waa wasan sarfi ah sax wey fucaycil iyo fucayciil in loo wasnaa wasan sarfi ma aha wasan naxwiana ma aha waa istilaax ku khaasa taskhiir oo keli ah waayo wasan sarfiga haddii uu ahaan lahaa afarta xaraf ee la taskhiirinayo haddii ay usuul tahay oo dirham oo kale durahim lagu taskhiirinayo dee laamta xarafka xarafka afraad laamtaa mar labaad la soo celin lahaa wadaacif illaama idaa aslun baqi karaa'i jacfarin waqaafi fustuqii buu noqon lahaayo waxaa lagu wasni lahaa dirham durayhim wasan haddii lagu yidhaahdo fucaylin ayaad ku wasni lahayd oo laamtaa laba jeer la soo celin lahaa wasan sarfi haddii uu yahayna de miimkii awalkaba siiqatu muntahaljumuuc loo dhigi jiraa la dhigi lahaayo mufaycil ayaa lagu tashiirin lahaa wasan sarfina ma aha wasan naxwina ma aha ee wasankani waa wasan istilaax ugoonni tashiirka oo keliah sidaa u garo ijcal ka yeel aulaaiya ulaaiga fucaylan ka yeel idaa wakhtigii iyo xilligiina ka yeel sakarta atashiirinii hu ulaai atashiirini naxwu qudayin weeye fii qadaa fii tashiiri qadaa qudayun buu ahaa labadii ya ayaa laisku idqaame qadahana waxaa la yidhaahdaa wasakhda iyo qoriga ku dhaco biyaha iyo waxyaabaha la cabbayo wasankaasi limaa shay ayuu u sugnaaday faaqa ulaai ka kor noqday maca fucayciilin fucayciilmicii lala qabo ka jacli dirhamin dirhamka yeeliddii weeye durayhiman laga yeelo wamaa bihi limuntaha limuntahaljamci wusil bihi ilaa amhilati tashiiri sil wama aladii shaygii wusila la gaaray bihi maaga limuntahaljamci lagu gaaray sil ku gaar bihi maaga ilaa amhilati tashiir shalay cashirkii noo dembeeyey waxaan soo marray facaalil iyo shibhu facaalil ismiga rubaaci mar haddii uu gaaro iyo wax ka badan in lagu jamcinayo waa yahay ismiga rubaaciyulusuul haddii uu yahay facaalil ayaa lagu jamcinayaa xadafna looma yeelanaynin xaraf zaa'idee haddii uu la socdo xarafka zaa'idkaa la xadfayey xarfulcillo qablalaakhirka yaalla hadduusan ahaynoo cusfuuroo kaleoo casaafiir lagu jamcinaya hadduusan ahayn waa yahay ismiga haddii uu hulaaiusuul yahay ziyaadana rubaaci iyo wax ka badan uu ku gaaro rubaaci haddii uu ku gaaro dee shibhu facaalila ayaa lagu jamcinaya waxbana lama xadfaynin rubaaci haddii uu ka gudbo ziyaadana uu kaga gudbo de waxaa la xadfaya xuruuftan zaa'idka ah qaar ka mid ah qaarkaa la xadfayana waxa loo eegaya maziya inay kala leedahay iyo inayan kala lahayn masiye xagga macnaha iyo masiye xagga lafdiga iyo masiye inayan jirin hadba cidda masiyada leh ayaa la baaqiyeelaya cidda masiye aan lahayn ama masiyada yar ayaa la xadfeeyey masiye haddii ayan kala lahayn lafdan walaa macnanna mukhayar baad ahaydoo midkaa doontaad xadfaysa wakhayaruu fii zaa'iday saranda wa kulli maa daahahu kalcalanda waa yahay ismiga rubaaciyuusuul haddii uu yahay khumaasiyuusuul haddii uu yahay marka la jamcinayo laamtaa la xadfaya sida safarjal safaarij ayaad ku jamcinaysa qabla alaakhirka xarfun shabiihun bizaa'id haddii uu yaallana kaa in la xadfaa bannaanayd nidaam qaacido noocaasan soo marray qaacidadaasuu taxwiil ku sameeye taskhiirkoo wuxuu ku leeyahay musanifka qaabkii aad facaalil wax ugu jamcin jirtoo kale yeshibu facaalil ku taskhiiri oo ismiga rubaaciyulusuul haddii uu yahay zaa'idna uu la joogo marka aad taskhiirini fucaycilku taصhiiri zaa'idkana xadaf zaa'idka hadduusan ahayn weeye xarfulcillo qabla alaakhirka yaalla hadduusan ahayn sida cusfo haddii uu yahay yaa u bedel cusayfiir dheh sida casaafiir aad ugu jamcin jirto kale waayahay khumaasiyulusuul haddii uu yahay laamtaad xadfaysa jamaca soo maaha tashiirkana laamta xadaf oo safarjal tashiiri haddii lagu yidhaahdo sufayrij ayaad ku tashiirinay sida safarijba aad ugu jamcinaysa xaraf shabiihun bizaa'id qablalakhirka haddii uu yaallo waxaa bannaanayd xarafkaas shabiihun bizaa'idkae qablalakhirka yaalla in la xadfo taskhiirkana waa nooca xarafka qablalakhirka yaalla in la xadfaa bannaan laamtiina la baaqi yeelo laakiin waxaa wanaagsan laamta in la xadfee xarafkaa la baaqi yeelo ziyaada haddii uu khumaasi iyo wax ka badan ku gaaray ziyaadadaad xadfi waa hadduu rubaaciyulusuul yahay ku gaaro ziyaadada qaar xadfi qaarna waad baaqi yeeli masiyadii unbaadna u kala eegi oo qaarkii masiye leh ayaad baaqi yeeli oo qaarka masiye la'aanta ayaad xadfi masiye haddayan jirinna mukhayar baa tahay ee kaa doontaan xadfi sidaa jamici unbaad marini intaasuu ujeedaa wamaa shayga wusila naa'ibulfaacil axkaamta faacilkoo sagaal ayuu dhabarka ayuu qaataa ilaa jaraa majruu in uu yahay oo taqdiim ayaa ku bannaan axkaamta waxaa ka mid ahayd faacil taqadum kuma bannaaneen cinda albasriyiin kuufiyiin ayaa oggolaa jaara majruur haddii uu yahay naa'ibulfaacilka inuu hormaro waa bannaantahay sidan oo kale oo wusila ficliga majhuulka loo bineeye bihidaa naa'ibulfaacil u ah wamaa shayga wusila lagu gaaray bihi maaga limuntaha aljamci jamaca muntahihiisii lagu gaaray facaalil iyo shibhigiisiibuu u wadaaye sil ku gaar bihi maaga ilaa amhilati tashiiri tashiir miaaladiisii ku gaar wjaaئizu tacwiidu ya qabla طaraf in kaana bacdu اlisbi fiihi man xadaf wajaa'izun wa tacwiidu yaa ya ciwad qaadashadeeda qabla darafi darafka hortii la ciwad qaataa jaa'izun mid bannaan weeye in kaana waa haddii uu yahay bacdulismi ismiga qaarkii in xadafa mid maqnaadoo xadfoomay fiihimaa tasqiir iyo tagsiir haddii uu ku maqnaaday yacnii wuxuu leeyahay ismiga markii la jamcinayo siiqatu muntaha aljumuuc lagu jamcinaye facaalin ama shibhigeeda lagu jamcinaye xadaf haddii lagu sameeyey xaraf zaa'idi ha la xadfo ama xaraf asli ah ha la xadfee waxaa kuu bannaan qablaalaakhirka iyo inaad ka ciwad qaadato xarafkii xadfanaa safarij aljamci safaarijsoo kuma aadan jamcinaynin oo laamtiiso ma aadan xadfin laamtii xadfaneed ya qablaalaakhirka taalla ka ciwad qaadoo safaariij inaad ku jamcisaa bannaan taskhiirkana waa la mid oo sufayriij inaad ku taskhiirisaa bannaan sida mustadcin jamci baa lagu yidhah madaacin baad ku jamcinaysa siiniyata baa xadfanaa madaaciyun inaad tidhaahdaa kuu bannaan oo qablalaakhirka ya intaad keento yadii kale aad ku idqaamto mudaaciyun inaad ku taskhiirisaa kuu oo ya aad ka ciwad qaadato intaasu u jeedaa wa jaa'izun khabar muqadama wa tacwiidu yaa ya ciwad qaadashadeeda qabla arafi arafka hortii la ciwad qaataa jaa'izun mid bannaan wey in kaana waa haddii uu yahay bacdulismi ismiga qaarkii in xadafa mid xadfoomay fiihimaa labada baab dhexdooda ku xadfoomay labada baabuu ka hadlayana waa tagsiir iyo taskhiir waxaa'idun cala lqiyaasi kullu maa khaalafa fi lbaabayni xukma rusima wa waxaa'idun wa kullu maa shay dhammaantii khaalafa khilaafay fi lbaabayni labada baab dhexdii ku khilaafay xukman xugum xugumka oo rusima la qoray wixii khilaafay xaa'idun mid leexday wey cani lqiyaasi qiyaaskii ayuu ka leexday waayahay qaaciidadii ee waxaan soo marray jamcu tagsiir iyo owsaantii qiyaaska ahayd waayahay waxaa kaloon soo sheegnay saddex wasanoo taskhiir uu iska leeyahay oo asmaada ulaai rubaaci iyo hayru rubaaciba lagu taskhiiriyo haddaba sidaa owsaantaa aan soo sheegnay iyo afraaddii aan u soo sheegnay waxaan ahayn haddii ay ku yimaado xaa'idun cala alqiyaasi qiyaaskii ayuu ka leexdayoo yusmac walaa yuqaasu calayh e, baailun ayaa la jamciyey waxay ku jamciyeen carab abaail baail bay abaaiil ku jamciyeen hee baail waxay ahayd fawaacil in lagu jamciyo fawaacilun lifawcalin wafaacalin wafaacilaa'a maca naxwi kaahilin wa xaa'idin saahil oo kale wey oo wasfi hayrulcaaqil u bawaatil in lagu jamciyaay ahayd kuma ayaan jamcinaynna abaail oo afaacil ayay ku jamciyeen jamcu tagsiirkana ka mid ma ahayn owsaantii aan soo marnay afaacil hadduusan zaa'idka hamse awalka u ollinoo shibhu facaalila uusan soo gelin waa yahay sidoo kale maqhrib bay tashiiriyeen fucaycil inay ku tashiiriyaanoo muqayrib ay ku tashiiriyaanay ahayd muqayribaanay ku tashiiriyeen alif iyo nuunay u dambayseen muqayribaan insaan ayay tashiiriyeen unaysiyaan ayay ku tashiiriyeen yusmac walaa yuqaas weeyaan waa la dhegaysani la qiyaasan maayo intaas u jeeda waxaa'idun mid leexday weeye canilqiyaasi qiyaaska ayuu ka leexday kullu maa shay dhammaantii khaalafa khilaafay filbaabayni labada baab dhexdooda ku khilaafay tagsiir iyo tasqiir xukman xugum khilaafay xugumka oo rusima la soo qoray litilwiya tasqiiri min qabli caalam ta'niiin ow maddatihi lfadxun xatam kadaaka maa maddata afcaalin sabaq wmada sakraana wma bihi iltaxaq alfadxu inxatama fadxa wuu waajibay litilwiya taskhiiri litaaliya taskhiiri yaa u taskhiirkan raacayuu u waajibay min qabli calami ta'niiin mu'anasnimo calaamadii horteeda ayuuna u waajibay ow maddatii ta'niis maddadii hortii kadaaka kaa ayuu la mid yahay maladii shaygii sabaqa ka hormaray maddata afcaalin ka hormaray iyo wa madda sakraan ka hormaray iyo wamaa wixii iltaxaqa bihi madda sakraan haleelay halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka waxaan nidhi ismiga la tasqiiranayaa ulaai haddii uu yahay saddex shaqaa laga qabanaya awalkaa la godaya aanigaa la fadxinaya aalidkana yaa u tasqiirayaa la dhigaya raabica xarfulciraabkiiba ayuu ahaa ulaai haddii uu ka badan yahayna afar shaqaa laga qabanaya saddexdaa haddeer aan soo sheegnay waa laga qabanayo damma awalka fadxa aaniga ah aalidko yaa uu tashiir la dhigo waxaa raacayey yaa uu tashiirka xarafka ka dambeeya afraadaa la kasrinayay fucaycil ama fucayciil ayaa lagu keenayey oo xarafka afraada yaa uu tashiir ka dambeeyaa waa la kasrinayay haddaba halkan wuxuu sheegayaa afar jeer oo waxaa la tashiirinayaa ulaai uu ka badan yahay isla markaa ya'da waxa ka dambeeya aan la kasrinayninee la fadxinayo afar jeeroo waxaa jira ismiga la tashiirinaya akar min ulaaiyin uu yahay isla markaana ya'da waxa ka dambeeya la fadxinayo in la kasriyay ahayd afar jeeroo la fadxinayo afartaa jeer marrada u hore waxa weeyaan yaau tashiir ee hadduu ka dambeeyo taa'u ta'niif yaau tashiir xarafka ka dambeeyo yaau taskhiir iyo ta'da isku xiga maaha yaau taskhiir waxaa ka sii dambeeya xaraf xarafka ka dambeeyay taau ta'niid ka sii dambaysa xarafka afraad waxaa shalaynayaa taau ta'niid taau ta'niidna laazim waxa ay fadxa inay ka horrayso xarfulcillo saxiixe xarfulcillo saakine hadduusan ka horraynin laazim waxaa taau ta'niid fadxa inay ka horrayso ka yaau taskhiirka xarafka ka dambeeya ta haddii ay ka dambayso xarafkaa waa la fadxini ya ka dambeeyo miaal tamratun tashiiri baa lagu yidhi tumayratun aad ku tahiirin tumay ya way reeban soo maha ra'da ku xigta fadxi tumayratu tumayritun ma dhihi hal mas'ale mas'alada labaad alifu ta'niis hadduu ka dambeeyo yaa u tashiirka xarafkii ku xigay alifu ta'niisaa ka sii dambeeya alifu ta'niidkaasi maqsuuro iyo mamduuda midkay doontaa ha isna in la fadxiyaa waajiba xublaa taskhiiri baa lagu yidhi xubaylaa baad ku taskhiirini xubay yaada laambaa ka dambaysa laamta waad fadxini xubaylaa xamraa'a taskhiiri baa lagu yidhi xumayraa'a ayaad ku taskhiirini waa yahay waa masalo labaad masalo saddexaad afcaal jamacaasaa tashiirisay ulaai kasta oo afcul aan lagu jamcinin afcaala lagu jamcinayso sidaa ma ahayn waa annagii soo marnay ismi jaamideba mar haddii uu yahay marba ismi jaamide haddii uu yahay isla markaana afcul aan lagu jamcinin afcaal ayaa lagu jamcinayay soo sidaa ma ahayn wahayru maa afcuulu fiihi muطalib min aulaat isman biafcaalin yarid afcaalkaasaad damacda inaad taskhiiriso hee xarafka ka dambeeya yaa u taskhiirka alifu afcaala ku xigta inaad fadxisaa laazima ah oo ufeycaal aad ku tahay ajmaal taskhiiri baa lagu yidhi ujaymaal aad ku taskhiirini ma kasrinaysa masalada afraad ismi maa la yansarifa oo ziyaadatu alif wannuun sarfiga waxa ka manciyey uu ka mid yahay ismi ayaa maa la yansarifa ziyaadatu alif wannuun ayaana sarfiga mancintiisa ka qayb qaadanaya ziyaadatu alif wannuunkani waxaa ka horeeya xarafkii yaa uu taskiir ku xige isna in la fadxiyaa waajiba ilaa haddii la kasriyo aliftii ayaa u bedelmi ma laayansarifnimada yaa meesha ka bixi si ayan uga bixin inaad aliftii sideeda u dayso xarafka ka horreeya fadxisaa waajib ee sakraan taskhiiri sukayraanaad u taskhiirin iyo cadshaan iyo waxa la midka ah sukayriin kuma taskhiirin kartid ismiga ma laayansarif waa inuu yahay hadduusan ahayn sida saxraan iyo suldaan iyo waxa la midka ah waad kasrin iyabaadna u bedeli aliftii oo waxaad leedahay surayxiin iyo sulaytiin iyoaad ku taskhiirini ee marka aad alifta sideeda u baaqi yeeli ismiga waa inuu mallayansarif yahay afartaa mas'ala ya waxaa ka dambeeya waa la fadxini la kasrin maayo sida ayuu u jeedaa litilwiya taskhiiri alfadxu fadxa inxataba wuxuu u waajibay fadxahaasi litilwiya taskhiiri litaaliya taskhiiri yaa u taskhiir ka raacayuu u laasimay min qabli calami ta'niiin ta'niis calaamadii horteedana yuu u laasimay fadxahaasi calamu ta'niis waxaa isla soo gelayaa taa'u ta'niis iyo alifu ta'niis maqsuura labadaas u wada jeeda ow maddatihi ama maddadiisa horteedu u waajibi oo alifu ta'niis mamduudu ku wada kadaaka kaa ayuu la mid yahay maa ismiga sabaqa ka hormaray maa xarafka dheh sabaqa ka hormaray maddata afcaal afcaal madadiisa xarafka ka horeeyaana fadxaa u laazimay sidaasi lamida ow madda sakraan ama sakraan madadiisa ka hormaray oo alifuziyaatu alifunuunka xarafka ka horreeya isna fadxaa waajibay iyo wamaa wixii buu ka hormaray iltaxaqa haleelay bihii sakraan haleelay ismigamaa laa yansarifu ku wada وألف تانيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد آخرا للنصب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع, أو جمع تصحيح جلا وألف التعنيث تعنيث ألفتي حيث مرك مدى لمده يوتاؤه تأديسا عدا لوضع واحد الوترين منفصلين لبصوا عنه kadaaka ayuu la mid yahay almasiidu kii la ziyaadiyey aakhiran fii aakhirin lagu ziyaadiyey linasabi nasab dartiina loo ziyaadiyey wa cajuuzulmudaafi mudaaf dabayaaqadii ayaa la mid ah iyo walmurakabi murakab dabayaaqadii wahaakadaa kaa ayuu la mid yahay ziyaadataa faclaana faclaan labadiisa zaa'id min bacdi arbacin afar gadaashooda xal uu yaalla ka zacfaraan weeye waqadir qadarni yahowni infisaala maa shay fasloonkii dalla tusiyey calaa taniyatin taniya tusiyey owjalaa muujiyey jamca tasxiixin tasxiix jamicii muujiyey halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi siddeed jeer oo wasankii fucaycil ahaaye khayru ulaai lagu jamcin jiray wasankaasi uu wax isdhimayo isla markaana aan dan laga lahaynee faraha laga qaadayo siddeed mas'alo wey siddeed mas'alo waxaa jira ismiga la tashiirinayo khayru ulaaiga ah fucaycilun in lagu taskhiiriyo ama fucayciilun arrinkii ahaa wasankaa waxbaa iska dhimaya sidee isaga dhimaya wasankaa ismiga kuma imaanaye waxbaa dabajiitami waxbaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya dan lagama le inta hore unbaa la eegayaaye inta dambe dan lagama le waana sideed masale sideedda masale waxaa u horreeya alifu ta'niid alifu ta'niid mamduudaa maqsuura haddii ay tahay musanifkaa soo wada alifu ta'niid mamduudaa ismiga haddii ay u dambayso ismigii fuceci lagu taskhiirin jiray hee alifu ta'niidkii mamduudadaa ka sii dambayni dan lagama le waa loo daayni xamraa'a taskhiiri xumayraa ayaad ku taskhiirini hee xumayraa hamse iyo alifa xumayraa weliba xamraa waa ulaai haddii alifta laga gooye jukdubaa'a taskhiiri baa lagu yidhi juqaydibaa'a ayaad ku taskhiirini juqaydi baa'adaa ka sii dabajiitami dan lagama le inta hore waxaa la mid ah taau hadii ay ka dambayso faaimata tahiiri fuwayimata ayaad ku tahiirini ee fuwaymata fucay cilma aha tabaa kasii dambaysa tadaasi waxayan jirin oo kale ka soo qaad inta hore un eeg tahiirkiisa danha ka yeela masalo labaad weeye masalo saddexaad oo aan la eegaynin yau taskhiir ismiga ya shidana u dambaysay yau taskhiir waa la taskiiriyey waxaan u jeedaa yaa u nisba yaa u dambaysay shidan waa taskhiirisay yadaasi waa iska dabajiitami danka malihin shaaficiyun taskhiiri baa lagu yidhi shuwayficiyun aad ku taskhiirini shuwayfici fucaycil waa intaasi yuntan dambe ood sii jiidiyoo yada labada ya isku shidanee dabajiitamaya dan lagama leh sideedaa loo daayni waa yahay waxaa la mida oo muxuu ahaa muqadar inuu yahay lagu xisaabaya facla alif iyo nuun zaa'ida isla markaana afar xaraf ay ka horreeyaan sida zacfaraan oo kale afar xaraf haddayan ka horraynin wuu soo sheegay malaayansarif haddii uu yahay waa loo daynaya hadduusan ahayna yaabaa loo beddelaya ee afar xaraf marka ay ka horreeyaan asna sidiisaa loo dayniyo inta hore umbaa la taskhiirinaya waxaa dabajiitamaya dan lagamale zacfaraan zucayfiraan ku taskhiiri waxaa la mida ah calaamatu tahniya muslimayni tahiiri baa lagu yidhi musaylimayni ku taiirini muslimaani tahiirini musaylimaani ku tahiirini musaylimun waa fucaycin aliftan iyo nuuntan dabajiitamayo taniyada ay wadatay sideedaa loo daayni waxaa la mid ahay jamcu mudakaru saalim ama jamcu mu'anau saalim wixii dabajiitamaya asna sidiisaa loo daayni muslimiina tahiiri musaylimiinaad ku tahiirini waxaa dabajiitamayana waxaan jirin ka soo qaad kelimada inteeda horena tashiiriyo u eeg intaasu u jeeda wa alifu taniii taniidka aliftii xayu marka mudda la mado alifta iyo wataa'uhu ta'diisa cuddaa labadaa waxaa lagu tirini munfasilayni kelimada waxay ka go'an yihiin oo kale waxayan la soconin ahaan ka soo qaad oo kelimada inteeda hore uun tashiirka u eeg kadaaka kaa waxaa lamidoo wax go-an lagu xisaabi almasiidu kii la ziyaadiyey aakhiran fii aakhirin lagu ziyaadiyey linasabi nisba darteeda loo ziyaadiyey yashidana aakhirka taalla wacajusulmudaafi mid la idaafeeye dabayaaqadiisa lamid ah, cabdulaahi taskhiiri baa lagu yidhi cubaydullaahi baad ku taskhiirini cubaydka horaa taskhiirini allaahida dambena haddaba jiitato walmurakabi murakabka dabayaaqadiisiyaa lamide ah, bacla baka taskhiire bucaylu taskhiiri bakada dambena ha iska daba jiitato oo bucayla bakadhe wahaakada ka ayuu la mid yahay ziyaadata faclaana faclaan labadiisa zaa'id aliftiiyo nuuntu u jeedaa min bacdi arbacin afar gadaashii xal ay ku sugan tahay afar xaraf gadaashood ka zacfaraana weeye zucayfiraana ku tashiiri waqadir ku qadar infisaala maa shay fasloonkii ku qadar inuu ka go'an yahay ku qadar maa wixii dalla tusiyey calaa taniyatin taniya tusiyey ow jalaa muujiyey jamca taxiixin taxiixi jamcii muujiyey jalaa bimacnaa adhara jamcana mafcuulkii waxaa kaloo bannaan taniyatin taku cadaf dalla tusiyey calaa taniyatin ow jamci tasxiixin tusiyey jalaa qad jalaa xaal uu muuqday oo bimacnaa daharoo laazim in laga dhigo marka wa alifu ta'niisi dulqasri mataa zaada calaa arbacatin lan yahbuta wacinda tashiiri xubaaraa khayi wallahu aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed macno ahaan ma soo fiirinba sananda nin gaabanoo calool weyn inuu ahaa baan malayn iyo alanda iyo waxsaas murab badan miya waxsaas ibncaqiilkaabaa fasiraya ya muxuu ku fasira ibncaqiilka khusuuma ashadiidu haye ah, haye ninka adag gaabanoo calool weynna waa jirta sii wadwadaa calanda iyo waxbuu sii